waa tamyiis waa nakiro faacilku waa damiir musatira hiyana waa mansuuf wa nicma huwa shaya nimco lahaaday maa shay min jihati shay ayuu huwa shaya nimco lahaaday shaya min jihati shay u nimco lahaaday almaqsuusu bilmadxi hiya ay ibdaau sadaqaat wa nicma huwa shaya nimco lahaaday shay-an min jihati shay u nimco lahaaday almaqsuusu bilmadxi shay-un waa shay shaygaasoo sanactow aad samayday intaas waa dersigii hore ee maada oo ah nakirada taamadahan isku qabanaynay wa haaniyi ama mawdica labaad waa mawdica labaad ila waxaa la yidhi nakira taamaa saddex meelooday dhacdaa mawdicii koobaad waa qaadanayo wuxuu ahaa nicma iyo bisa baabkooda nicma iyo bisa baabkoodu ahaa mawdicii koobaad wahaani mowdica labaad qowluhum waa hadalkay yidhaahdeen inii aniga makhluuqu mid la abuurayaan ahay mimaa amar xaggiisa layga abuuray an afcala ay ficlii samayntayda kadaa wakadaa aan sameeya layga abuuray iiriya ina tansib isma tarfacu khabara ya-du waa isimkeedii khabarkiiya maxduufa makhluuqun weeye sharax waynu kugu yaallaa uma baahnidi inaad wax qortaan sharaxaan ugu tegaynaa insha allah inii aniga makhluuqun min oo xaraf jaara waxay gashay nakiro taama maadaa waxaa laga dhigaa amrun amrun a laga dhigaa inii aniga makhluuqun ku laaburaan ahay mimaa amar xaggiisa layga abuuray an afcala masderka laga dhalaalinaa ficlii ahna waxaa laga bedelaa maada waxaa leedahay an afcala ay ficlii kada wa kada shaygaas inaan ka shaqeeya aniga dhan layga abuuray inii aniga waaba kan fiiri inii aniga makhluuqun kula abuuraan ahay min amrin amara layga abuuray huwa amarka layga abuuray ficli waa samaynteeyda kadaa wa kadaa aan sameeyo qofka markuu mubaalaqa isticmaala ayuu isticmaala wuxuu ku yidhi wadaalika isticmaalkaasu calaa sabiili اmubaalaqa badsasho wadadeedu ahaada qofku shay marka uu aad u sameeyo uu leeyahay inii mimaa an afcala aniga shaygaasaaba layga abuuray waxaad moodaa sida shaygaas aan u badsana in isagaba layga abuuray marka shaygan qofku waa ku mubaalaqoodo waa badsadaa laleeyahay saas carabta u cabiraan wuxuu ku yidhi wadaalika isticmaalkaasu calaa sabiili اmubaalaqa xeel dheeraansho wadadeedu ahaaday mila khuliqa alinsaanu min cajali xaalu lamid yahay xagga macnaha wuxuu lamid yahay qowlka ilaah yidhi khuliqa alinsaanu insaanka waxaa laga abuuray min cajalin degdeg macnaheedu waxay tahay insaanku waa degdeg badan yahi saas darteed waxaa ka dambayda falaa tastacjiluuna hay degdegsanina qaaraa leh waxa weeyaan haddii gaal cadaab mudan yahay waa kan gaalkii taagana ma la cadaabo war cadaab waa soo socdaa si weyn adugu waa soo socdaa degdegta iska daaya maa gaalada la ciqaabo marka insaanka isaga dhan ba degdeg in laga abuuraad mooda manaha waa degdeg badan yahay aa ah, sidii in laga abuuray oo degdegtu asalka insaanka tahay oo kale wey ah. whaaliu mawdica saddexaad oo nakira taamaahu ay dhacda atacajubu weye naxwo maa shay weyn ayaa axsana wanaag badnaysiiyey zaydan zayd ey shay shay ayaa xasana mid wanaagsan ka dhigay zaydan zayd wa huwa maada tacajubiyadaahu inay tahay nakira taamaa qowlu siiba weyhi weye iyo wa nakiratun mawsuufatun waa midii lixaad ee bal intaan sharaxa aan soo akrino nakirada taamadaa a ah saddex meel dhacda meel waa baabka nicma iyo bisa midda labaadu nooga bilaabanaa sharaxa fiiri walmawdicu haani meesha labaad oo min almawaadici meelihii ka mida ahalaaثati saddexda ahaa oo nakirada taamadahu ay dhacdo saddexda meelood oo nakirada taamadahu ay dhacdo nakirada taamadaah qowluhum waa hadalka ay yidhaahdeen carabtu idaa araaduu markay doonaan almubaalaqata ku xeel dheeraansho fil ikhaari badsasho lagu xeel dheeraado min ficlin ficil la badsado qofkaasu ficilkaas waa badsadaa marka ay leeyihiin oo ay aad ugu xeel dheeraanayaan ficilkaasaan anigu aad u sameeya aad leeda aad inaad u badsataa tilmaameen waxay yidhaahdeen inii aniga makhluuqun ku laga abuuraanahay min maa amar an afcala samayntayda layga abuuray shaygaas aan sameeyo wuxuu ku yidhi fakhabaru ina inii yadaasa isimkiiya soo maaha awa khabarkii fakhabaru ina ina khabarkeedii maxduufun waa la xadfay wa min mina mutacaliqatu waa ku tacaluqay bi khabarka maxduufka ah, min ma mintan jaar majruurkan khabarka maxduufa ku tacaluqa wa min mina mutacaliqatu waxay ku tacaluqa bihi bilkhabr اmaxduuf wa ma maana nakiratun taamatun weeye nakiradaasoo bimacnaa amrin ah wa an an an afcalad iyo kuu sheegaya wa an iyo wasilatu asiladeeduna fii mowdici jarin hoos dhig booskiisay ku sugan yihiin badelun waa bedel mimaa ayaa laga bedela inii aniga makhluuqun kula abuuraan ahay min amrina layga abuuray daalika alamru amarkaas huwa ficli waa samaynteeda kadaa wa kadaa aan sameeyo wazacama wuxuu ku andacooday asiraafiyu shiiqa la yidhaha siraafi wabnu kharuuf shiiqa la yidhaha oo watabicahumaa uu ku raacay ibnu maalikin wa naqalahu uu ka soo raray can siiba weyhi anna maa macrifatun macrifo weye macrifadoo taamatun dhammaystiran macrifadaasoo bimacna alamri aatay war nakiro taama maahane waa macrifo taamaa sidaasay ku andacoodeen waa macrifo taamaa saasay yidhaahdeen ee maaha nakiro taamaa sirasi ibnu kharuuf ina maaligna uu ku raacay siba weyne uu ka soo raray ana maadan oo ah inii mima an afcala maadaas macrifatun taamatun inay tao bimacna alamri marka hore waxaan dhehaynay amrin ashaa laga daynaya nakira taama alamrina waxa weyaan waa macrifo taama al haddii la gesho macrifo taama waan wasilata sidaana marka loo exraaba marka fiiri calaa madhabi ibni malikin ومن qablahu sidaana loo exraaba waxaad leedahay inii aniga أن أفعل فعلي kada wa kada samaynta aan shaygaas iyo shaygaas sameeyaa mimaa amarkiiu ka midi inada yaada isimkeediiy an afcala masderka laga dhalaalinayaa mubtadaa mubtadaha khabar waxa uu jaarmajhuurka mintuna waa tabciidiya marka wuxuu noqonaa inii aniga an afcala ficlii samayntoodo samayntayda oo kada wa kada aan sameeyo min al mimaa min alamri arrinkiiu ka midi saas waa iyagoo ixraabaya wuxuu yidhi anna maa macrifatun taamatun wey bimacna alamri wa an wasilatuhana mubtadan weeye wa darfa waa jaarmujuurka mimaada wey darafka daraf waa la yidhaahdaa jaarmujuurka wdarfa darafkuna khabaruhu masderka la soo dhalaaliyo mubtadaha khabarkiisu weeye waljumlatu jumlada mubtadaha iyo khabarkiisu sow jumlo maahan waljumlatu jumladuna khabaru ina inada khabarkeedii wey ey inii aniga ficlii samaynteydoo kadaa wa kadaa aan sameeyaa kaa'inun min min alamri arrinkii uu ka mid yahy waalwalu macnaa horeeya oo in la yidhaah waa nakira taamaa a adharu muuqaal badan Ah, kaasaa muuqaal badan maxaa midkan dambe wax macnaa male wax macnaa male midkan dambe arinkaas wax kamid ahaan sameeya adoo yiri wey ah, marka wax macnaa iyo wax qiimaa maleh midkan dambe wax faa'iidahuna kuma jirto ah, arrimaha gobol inaad samaydo mogta waa la og yahay wax qiima maleh wadaalika wadaalika arrinkaasuna wadalika arinka hore duhuuriyadaas macnaha kan hore inuu adhar yahay wadalika arrinkaasu haabitun wuxuu ku sugan yahay liannahu kalaamku calaa sabiili lmubaalaqati xeel dheeraansho wadadeedu ahaaday mila khuliqa alinsaanu min cajalin xaaluu la yahay kaasuu lamid yahay kanba insaanka waxaa laga abuuray degdeg macnaha waa degdeg badan yaho degdegtiisa aad u badan weey jucila alinsaanu insaankii waxaa laga dhigay limubaalaqati xeel dheeraanshadiisa daraaddeed fil cajalati degdegta uu ku xeel dheeraado kaannahu makhluuqun sida isagoo laga abuuray minhaa degdegta sidii isagoo degdegtii laga abuuraa laga dhiga wa yu-ayidu waxaana xoojinaya inay mubaalaqo tahay oo laleeyahy insaanku waa degdeg badan yahay anna bacdahu qowlkan ilaahay gadaalkiisa waxaa ah falaa tastacjiluuna hay degdegsanina uu ilahay waxba hay degdegsanina amar walba waktigii loogu talagalo imaanaya ciqaabka waxaa la soo degdega axad ka cabsanaya midka uu ciqaaba inuu ka baxsado ah, taas leed amuu kaa baxsada haddaad haydaa ciqaabaad leeda laakiin ilaah wuu hubaa saacadda ugu talagalay inuu qabanayo ah, sinaba uusan ku seegeyn marka degdeg waxaa degdega axad isleh amaa fursadu ku dhaaftaa adigu meesha ka baxdaa oo ciqaabka aad suurto geli weyda asagu amuu kaa fakadaa ama wax kale soo diriyaa arinta alle wax iska bedelaya maahan siduu u qadaray ah, hadduu ciqaab ugu talagalay ciqaabka sidii ugu imaana daqiiqad walba waa ku soo socdaa maamul iyo qadar ilaa ogyuhu ku soo socda hal daqiiqa hadday tagto ciqaabki waa ku soo dhowaada ciddii loogu talagalay ah, daqiiqad ugu talagalo ku duldhacaya waxaa degdegaya waxaa degdega wax daciife eh. qaala waxay yidhahdeen khuliqa alinsaanu insaanka waxaa laga abuuray min cajalin dhoobada oo dhoobada cajalo le magaceedaa ka mid aha le magacyada diinka a ah waxaa ka mid a ah cajal qaaraa saas yidhaahdeen tiyu ridina marka wa qiila waxaa la yidhi alcajalu addiinu waa dhoobada biluqati ximyarin reer ximyar qolada la yidhaha luqadooda aa dhoobadu ku tahay cajal wa raddahu qiilkaas waxaa ridiyey almusanifu musanifka waa ibnu hishaam fii sharxi bani sacaada banu sacaadada sharxu ku leeyay ibnu hishaam waa sharxay marka sharxiisaasuu ku ridiyey ah, sharaxaasuu ku ridiyey wuxuuna ku ridiyey bianna daalika macnahaas in ajal loo isticmaalo bimacnaa diin lam yahbut ma sugna ma sugnaan cinda culamaai luqa culamada luqada agtooda kuma sugna wاlmawdic haaliث mawdica saddexeeya oo nakiro taama ay degto wa huwa aakiruhaa waa saddexda mawdic kii ugu dambeeyeye atacajubu waa la yaab naxwu maa shay weyn ayaa axsana wanaag badnaysiiyey zaydan zayd famaa maa nakiratun waa nakiro nakirado taamatun dhammaystiran nakiradaasoo mubtadaatun lagu bilowday oo hadday nakiro tahay maxaa mubtadaha u cunansiiyey musawiq maxaa u ah waxaa musawiq ah atacajub macnaha tacajubkaa ku jira tacajubkaa bimacnaa sifa maxaa yaele waxay ka dhigan tahay maa shayun cadiim shay weyn tacajubkaasi wasfi macnihiis wata marka wlmusawiqu bil wlmusawiqu lahaa bilibtidaa'i atacajubu dhe Ah, waxaa musawiqa u ah ee in lagu bilowda u cunan siiyey atacajub wey wاlmusawiqu lahaa biاlاbtidaaءi atacajubu wey fanaadu nakiratu nakiro wey nakiradoo taamatun dhammaystira nakirada mubtadaatun lagu bilowday wamaa bacdaha waxaa ka dambayna khabar waa khabarkeedi weeye ay shayun shay shaygo xas waxaa tira ay shayun shay shayun shay axasana wanaajiyey zaydan wa haada alqowlu qowlkan wa huwa qowlu sibaweyhi weeye wa haada alqowlu maya maya wa haada alqowlu mubtade ka dhiga qowlu sibaweyhi qabar ka dhig wa haada alqowlu qowlkaanu huwa qowlu sibaweyhi weeye wajawasa wuu baneeyey alakfashu an takuuna maada tacajubiyada inay noqoto mawsuulatan wa an takuuna inay noqoto nakirata naaqisata nakira naaqisa haddii la waa mawsulo waxa ka dambeeya waa silo haddii la nakira naaqisana waxa ka dambeeya waa sifo mar walba khabarkiiya maxduufa markaasoo kale mar walba khabarkiiya maxduufa wajawasa wuxuu baneeyey alakfashu an takuuna inay noqoto maadii mawsuulatan mid sila loo yeelay wa an takuuna inay noqoto maadii nakirata naaqisata nakira naaqisa wamaa bacdaha waxa ka dambeeyana silatan ay noqoto wayakuuna uu noqdo maa bacdaha waxa ka dambeeya silatan sila uu noqdo waa hadday maadu mawsuulo tahay ow sifatan ama uu sifo noqdo waa hadday maadu nakiro tahay walkhabaru khabarkiina maxduufan waa ku la xadfay wujuuban waajibnimaa loo xadfay xadfan waajiban weeye walkhabaru khabarkiina maxduufun waa mid la xadfay xadafkoo wujuban waajiban waajib ah muqadarun macduufkaasoo muqadarun lagu qadara bicadiimin iyo wanaxwi wix lamid a ah. waxaa leedahay bicadiimin haddee ba la gelima markii lasoo qadaro waxaa la leeyahay maa axsana zaydan cadiimun qabarkiio rafci sanad soo qadarani maa axsana zaydan cadiimun aad leedahay اladي axsana زayda cadiimu dadmaada mawsuulo ka dhigto taqdiirtu waxay noqonaya aladii axsana زayda cadiimu haddaad nakiro ka dhigtana shayءun axsana زayda cadiimun uu noqonaa shayءun axsana زayda cadiimun saasuu noqonaa waay wadahaba wuxuu ku tegey alfaraau wabnu durustu weeyhi labadaas waxay ku tageen ilaa anahaa maada tacajubiyada istifhaamiyatu inay tahay naxwada moogtahay qiilasheeda barashadeeda faa'iido fiicanay leedahay qofaa maada tacajubiyada markuu macnaynayo wuxuu leeyahay ma shay muxuu yahay axsana wanaag badnaysiiyey zayda haddii marka uu awel ogaayo yiqiinay qowlkaas in faraa iyo ibnu durusta wey durustu weyhi ay ku tageen haddii la yidhaahdo maadan maxaad icraabtay waa uu sheegi karaa laakiin haddii carabka iskala qabsaday waana icraab jira haddii la weydiiyan afku iska taaga marka dad badanaba meelay ku wadaan ma yaqaan carabka iskaga qabsaday marka maa tacajubiyaa markuu macnayna wuxuu leeya maa shay muxuu yahay axsana wanaag badnaysiiyey zayda oo maada miyaa istifaamiyaa maya waa tacajubiyo u leeya haddee waa maxsaad ugu dhawaaqdo ha meeshaasay uga madoobaanay laakiin awel hadduu yiqiin wuxuu leeya maya waa ku banaan taho waa madhab ulfaraa waa bnu durusta oweyhi aha waxaa la qiilal barashada faa'iidaday leedahay ka mid tahay waa lagu baxsadaa xataa carabka hadduu uga dhaco carabka xataa marka gobolkaaga dhaca waana wejida soo ma ahan waa maxay waa qaladaye maya iyada lafteeda waa madhab jira waraadaan aha marka inaad iska wada barato madaahibta waa lagu baxsadaa yihahda waaya sidaas darteeda naxwo waxaa qiil ka waaya qofan xuqun ee weji la sheego waxaa dhici karta in cid banayda la helo ah. hadduu qofku baxri ku yahay naxwada baad ma xiro ah. wixii la sheegaba un waxbuu meelu kut u nisbayna le taas laftigeeda waa jirtaa uleeyay hmm. waaya wadahaba alfaraau wuxuu ku tegay wabnu durustu weeyhi laakiin shee maxamed saalax uthaymiin raximah اllah wuxuu yidhaahdaa naxwada iyo masaa'ilka diiniga isku dariiqo lama marsiyo naxwada markaad joogto icraabka ugu fududaa la qabtaa wey ila mar hadduu saxan yahay adiga xaa dhibka u raadse hadduu kanu saxan yahay kan ugu fududaa la soo qaataa wey laakiin markay masaladu xalaal iyo xaaraan joogto midda deliilka ku xoog badana la qaataa marka qaacida aad u muhiim u sheegaa naxwe hadday joogto meesha ugu fudud ka qabso ah, laakiin wujuuda kalena baro wadahaba alfaraau yaxya ibnu siyaad iyo wabnu durustu weyhi waxay ku tageen ilaa anaha maa tacajubiyahu istifhaamiyatu inay tahay wamaa bacda waxa ka dambeyn alkhabar uu yahay wsaadisu wasaadisu nuuca oo lixeeya maada oo lixayda weeye wasaadisu midka lixeeya waa maa ismiyaha toddoba aheed eh, soo maahan kii lixaad wey wasaadisu midka lixeeya nakiratun mawsuufatun waa nakira la sifaynaa nakira la sifaynaa bisifatina lagu sifaynaa sifadaasoo matniga miyaan akri jirnay waa runtiis waayahay ii fiiri marka wa nakiratun mawsuufatun nakira mawsuufa wey midkii lixaad wadaalika tusaalihii marartu waxaan soo maray bimaa shay shaygo mucjibin laka kaa yaabinaya ah, shay kaa yaabinaya soo maray ey bishayin mucjibin wa minhu min wuquuci maa nakiratan mawsuufa wa minhu min wuquuci maa nakira mawsuufa maadiyo nakira mawsuufaa dhacday waxaa ka mid ah fii qowli nicma maa sanacta ah, nicma maa sanacta horay maxaan ugu soo qaadannay waxaan ugu soo qaadanay ayadoo ah ayadoo ah nicmadu ayadoo eh, nicma maad maadaas ayadoo ah nakira taama nakira ayaan ku soo qaadanay oo lalehay nicma huwa ma oo tamiis ah nakira taamaahaan ku soo qaadanay waxaa bannaan nakira mawsuufa in laga dhigo oo sanactada ka dambayda sifa laga dhigo nakira tamaan ku soo qaadana waxaa banaan nakira mawsuufa in laga dhigo wa minhu ay min wuquuci ma nakira mawsuufa nakira mawsuufa maadiyoo dhacday waxaa ka mid ah fii qawlin fii qowlin qowl waxaa uga mida ah. ilaa qowl kalaa jiroo nakira taama weeyaa jiride qowlaa tina tana qowlaale kaasna qowlaale fii qowlin waxaa uga mid ah nicma ma nicma ma sanacta marka maada laftirkeedaa faacil laga dhiga markaasaa laga sifaynaya jumlada ka dambayda nicma waxaa nimcala ahaaday ma shay shaygoo sanactahu aad samayday ay nicma shay maada faacila sanactahuna waa sifo wa minhu waxaa ka mida ah, wa minhu min wuquui ma nakira mawsuufa wey maadi oo nakira mawsuufaan noqotay waxaa ka mid a ah, maa axsana zaydan hadeer waa ti akfar sheegay maana tacajubiyadaasoo kuma usan sheegin ayadii wey haddeed bogoka hore aad ku soo qaadato wa minhu min wuquuci maa nakira mawsuufa maadii oo nakira mawsuufa dhacday waxaa ka mid ah maa shay shaygo axsana wanaag badnaysiiyey saydan say cadiimun waa mid weyn ay shay-un shay shaygoo mawsuufun lagu tilmaamay biannahu xasana inuu wanaajiyey zaydan cadiimun waa mid weyn faxudifa alkhabaru khabarkiyaa la xadfay wa nakiratun mawsuufun bihaa tan dib noogu dhige shanaxayagaan soo qaadanno horta wa saadisu maada lixayda oo ismiyada nakiratu nakiro wey nakirado mawsuufatun ayada la tilmaama waa la sifaynaa mufradaa lagu sifaynaa ama jumla lagu sifaynaa labaduba waa bannaanta nakiro mawsuufa maxaa lagu sifaynaa bimufradin ow bijumlatin labadaba casharkay noogu jiri doontaa insha allah bimufradin ow bimufradin ow bijumlatin ama mufradaa laga sifaynaa ama jumla laga sifaynaa wasaadisu nakiratu mawsuufatun nakira la sifaynaa bisifatin lagu sifaynaa sifadoo bacdaa gadaalkeeda ahaaday wadaalika tusaaley ka qowlihim ay lcarab waa carabta hadalka yidhaahdeen oo kale marartu waxaan soo maray bimaa shay shaygoo mucjibin laka kaa yaabina ay bishay inaan soo maray shaygoo mucjibin laka kaa yaabina wa minhu waxaa ka mida ay taas waa maxay waa nakiradiiyo mawsuufo mufrad lagu sifeeyey soo maaha jumlana waa soo socota wa minhu ay min wuquuci maa maa dhicideeda waxaa ka mid ah nakiratan xaalata ay dhacdo nakirada mawsuufatan la sifayna fii qowli waxaa uga mid ah laysuma waafaqsane qowl qowlkaasoo qaala bi uu yidhi alakfashu wazajaajuna uu yidhi wazamakshariyuna uu yidhi nicma maa sanacta ka mid a ah. nicma maa shay ayaa nimco lahaaday shaygoo sanacta famaa maadu nakiratu nakiro weye nakiradoo naaqisatu naaqisa nakiradooso maya waxaa tidhaa famaa maa nakiratu wey nakiradoo naaqisatu naaqisa faacilu nicmo weye ka bedelo wmaa bacdaha waxaa ka dambeeyana صifatuha waa sifadeedii ay nicma shayun shaya nimca la ahaaday shaygo sanactahu aad samayday hadda fiiri nicma ma maadan maxaa laga sifeeyey soo jumlo maha marka maada oo la sifaynaayo mufradna waa laga sifay karaa jumlana waa laga sifay karaa iyadoo jumlo laga sifayna waa tana mar kalena waa noo soo socotaa iyadoo jumlo laga sifay doonto waa noo soo socotaa wuxuu ku yidhi wamaa bacdaha صifatuhaa weeye ay nicma shayun sanactahu wa minhu waxaa ka mid a ah min wuquuci maa nakiratan mawsuufa aydan noqoshee maa axsana zaydan maa shay shaygoo axsana wanaag badan wanaag badnaysiiyey zaydan cadiimun waa mid weyn cinda alakfa shay uga mid tah fii axadi ixtimaalayhi labadiisa ixtimaal mid ka mida ah. ilaa maa tacajubiya akfash muxuu yidhi mawsuulana waa noqon kartaa nakira oo naaqisaha oo mawsuufana waa noqon kartaa ah, labada ixtimaal saas shayun shay shaygoo mawsuufun lagu tilmaamay biannahu xasana inuu wanaajiyey zaydan cadiimun waa mid weyn faxudifa alkhabaru waa la xadfay wahuwa cadiim weeye kamaa taqadama canhu sidii ka soo hormaray waa yahay matni haddana kii toddobaada ugu dambeyday fiiri midaan wuxuu yidhi wa nakiratun iyo nakiro nakirado mawsuufun bihaa iyada wax lagu sifayna tii hore waxay ahayd nakiro la sifayna waxa ka dambeeya sifa u hadda iyadaa sifa ayada laftirkeediiya sifa waxa ka horeeyaa laga sifayna waxa ka horeeya aa laga sifayna naxwu in allaha laa yastaxyii an yadriba in allaha allah laa yastaxyii ka xeshooma أن يطرب inuu caddeeyo maala tusaale inuu caddeeyo ma ka sifee maalan maada ka sifee tusaalahaasoo ma tusaale ahaaday waa taxqiir markaas yarayn aa loola jeedaa in allaha laa yastaxyi an yadriba maalan ma baxuudatan soo ma ahayn laa yastaxyi ka xishoomaa أن yadriba inuu caddeeyo مثلا tusaale maada ka sifee maalanta maalko ma tusaale un ahoo aad u yah bacuudatan inuu caddeeyo ilaahay ka xishoomaa bacuudatan an yadriba inuu caddeeyo maalan inuu caddeeyo dheh aneeco ah. famaa fawqahaa iyo wixii ka yar famaa fawqahaa iyo wixii ka hooseeya ah. kaneeco iyo wixii ka hooseeya oo xagga yaraanta uga hooseeya ah, yaraanta famaa fawqa haddaan nidhaa xataa ka koreeya xagga yaraanta uga koreeya wey saasuu dhihi jiray shiiku famaa fawqa masale muhiim ah oo ishkaalaadka shubahaadka mucadiladaaba meeshaas jawaab looga helaaba sida ibnu xibbaanka saxiixa ku qoran marka fiiri fawqadan xal loola jeedaa wixii ka weyn keliya ma lagu fasirin bal waxay ku fasireen mufasiriinta intooda badan waana sida sheekh aygashi maxamed ku fasiri jireye famaa taxtaha fawqadan waa bimacnaa taxt ah, xadiiska ibnu xibbaanku wuxuu ku aayaddan ku daweeyaa in allaha kataba kitaaban fa huwa cindahu fawqa alcarshi carshiga waxaan allahayn miyaa ka sareeya maya fawqa alcarshi leegah waa taxta alcarshi aayaddaanay la tahay aayaddaanu la tahay xadiidka fa kitaabkaasu cindahu alla agtiisu ahaaday fawqa alcarshi carshiga hoostiisa maala ma bacuudatan فmaa فوقahaa iyo xataa kمca wixii ka siiya oo ka hooseeya ay فmaa تaxta ah wixii ka yah a loola jeedaa waaya marka waxaad tidhaahdaa bacuudatan inuu caddeeyo ilaahay kama xishoodo marka hadda maada maalantaa laga sifayna iyo wa qowlihim carabta hadalkoodii oo ay yidhaahdeen liamrin arin ma arin aad u weyn ayuu jadaca u gooyey qasiirun qasiir anfow sankiisa kollayba qasiir wuxuu sanka u jaray arrin fudud maaha ah, saasay yidhaahdeen ey maalan tusaale masalkaasoo baaliqan xeel dheer fil xaqaarati xagga yaraanta iyo liidnaanta ah, xagga yaraanta ku xeel dheer wlmrin arin arinkoo cadiimin weyn waqiila waxaa la yidhi ina maadu xarfun weeye laa mawdica lahaa mawdic malena waa la yidhi sharax wasaabixu nuuca toddobeeyo maada ismiyada nuuceeda toddobaad nakiratu nakiro wey nakiradoo mawsuufun bihaa ayada lagu sifa inaa nakiratun qabla nakiro ka horayda naadu waa nakiro waxay sifow tahay nakiro ka horaydo nakiro ka horayday sifowtahay imaa litaxqiiri liidid daraaddeeda loogu sifaynaa maalan tusaale ma tusaale un waa la yarayna waa taxqiir aw itacdiimi weynayn liamrin arin ma arrin aad u weyn u jadac u gooyey anfahu qasiir marka weynayn aw tanwiici nuuciyayn ah, in la nuuciyeeyo darabtu waan garaacid darban garaacid ma garaacid un garaacidyaalka ka mid saddexdaas ah wax loogu sifeeya maada markay wax lagu sifayna maxaa wax loogu sifeeyaa saddex imaa liltaxqiiri wa imaa liltacdiimi wa imaa liltanwiici saddexdaasa mid loogu sifeeya wuxuu ku yidhi falowl midka horeeyo taxqiirka naxwi qowli tacaala weeye maalan tusaale ilaah inuu caddeeyo ma tusaale midkii ka ah bacuudatan kanaaco inuu caddeeyo ilaahay kanaaco inuu caddeeyo waani kan labayaa naxwi qwlihi naxwi qowlihim waa carabta hadalkooda ayilcarabi ka zabaa sida gabadhii zabaa la dhihi jiro boqoradda aheed liamrin arin arinkoo ma arin aad u weyn ah uu jadaca u gooyey qasiirun qasiir anfowsankiisa famaa maada fiihimaa labada miaal waa hadalkan liamri maa jadaca qasiir iyo maala maa bacuuda famaa ma fiihimaa labada miaal dhexdooda xalay ahaatay nakiratun weeye nakiradoo mawsuufun bihaa wax lagu sifaynaa maalana lagu sifaynaa filaweli miaalka hore wa amrinaa lagu sifaynaa fi haani miaalka labaad muawalatun nakiradaasoo muawalatun lagu awila bimushtaqin ilaa mushtaq waa inay sifadu tahay ey maalan tusaale maselkoo baaliqan ku xeel dheer fi lxaqaarati xagga yaranta bacuudatan maada ka bedel bacuudatan maselana waa laga bedelay oo labada waa la sheegay bacuudatan kaneeca inuu caddeeyo wliamrin arinkoo cadiimin weyn uu jadaca u gooyey qasiirun anfahu wuxuu ku yidhi waqasiirun ninkan qasiir ah smu rajulin waqasiirun lafdigan qasiira ah, ismu rajulin waa nin magaciisa wa huwa qasiir ibnu sacd allakhmiyu weeye saaxibu jadiima alabrash ninka la dhihi jiray jadiima alabrash oo meliku xiira fi lciraaq meesha xiiro la yidhaah ee ciraaq boqorkeeda ahaa ninkaas saaxiibkiis weeye wa qisatu qisadiisuna mashhuuratun waa mid la caanbixiyey maca zabaa gabadhii zabaa la dhihi jiray gabadhaas zabaa la yidhaahdo naa-ilana waa lagu sheega magaceedee gabadhaas iyo hadde qisadii ka dhexayday qasiirna waa la yaqaanaa waay waxay sheegaan gabadhan aabbaheed zabaada oo boqor ah gabadhan aabbaheed oo boqor ah aa waxaa ku duulay jadiima alabrash marka adogiina waa dilay ciidankiina waa ka kala tuuray zabaa oo la yidhi waktigeedii waxay ahayd dadka ugu caqliga badan uguna go'aanka adag gabdhaha waktigaas joogana ugu quruxda badnaa uguna timo dheereed oo waxay idhaahdeen zabaadaba laftirkeedaaba macnaheedu yahay timaheeda hadday kala firdhido ayada dhan waa qarinaya ayada dhan la arki maa tin un baa muuqane marka gabadhaasa inta ciidankii iyo fardihii aabbeed isku dubaridatay boqorad noqoto markaasay wixii u dhowaa waa lays cunayey waktigaas qofkii un xoog laha jiraya xaggay ku duusho xaggay ku duusho adugu boqoradii iska wada riixday dhulkii aabbeed iyo suldadiina waa soo ceshatay maalinkii dambey marka waxay go-aansatay ninkii aabbaheed dilay jadiima alabrash inay ku duusho gabar walaasheedaheedaa la taliday waxay ku tihi ma awoodid ee makri u isticmaal ninkaas jadiime ta ku duusho awood ku soo qaban maydid laakiin makriga xaggiisa adeegso waayahay warqaday u qortay waxay tidhi waxaa ii soo baxay jadiimow mulki dumar inuusan qiimo lahayn siina jiri kelin waxaan isihi mar haddaan salka u dhigay bahashii kolleyba dumar wax siima wadi karaane waxa weeye nin fiican ku guurso oo mulkigiisa aad ku hoos noolaato adaana boqoradii haddaan fiiriyo iila qiimo badnaaday mulkigaan waa isku daraynaa aan isku darsanno ii imow i mulkigaagana la wareeg waxaaga xoogaa hadiyadana waa usoo dhiibtay markaasuu iskugu yeedhay marka aad u qurux badneen quruxna rag laga raacay wax alla wuxuu la tasha jiru iskugu yeeray markaasuu yidhi maxaa sameeyaa saa la yidhi zaba oo kule guursaa oo mulkiga isku darsaa mataasaa qofna la weydiiyaa waa la ordaahe qasiira wuxuu yidhi go-aan kastoon caqli lagu dheehin ciribtiisa lama mahdiyo ka joog dadku meeshu u badan yahaan raacaya bis nin camar la dhihi jiray ayay marka unta mulkiga uga tegey jadiin uu raggiisii gaarka ahaa iyo ciidankiisii wata qasiirna waa raacay faras aad baxdooy ahna waa wata meel dhexe markuu marayo uu yidhi meel soo gaaray markaasay waxay u soo dirtay waxaanu hadiyadaa iyo cuntooyin iyo waxa karaamayn ah markaasay tihi waxaan ka xumay tihi caadada inaan khilaafo haddii dumarku ay markay wax guur doonayaan imaalahaayeen anaa ku imaalahayn laakiin nidaamka iyo dhaqanka wuxuu yahay gabar waa loo yimaada laakiin adiga inaan ku imaada saxda ah si kastaba ha ahaatee karaamad intaas qaadee imow markaasuu hadde ka warran qasir adiga ilaa ka jooge markaasuu yidhi qadar qofu wada lama celi karo in qadarku wadaana u malayna bis waa la sii waday agta markuu ka degey uu yidhi haya oo had uu soo dhawa meeshuu soo dhawaadaba marka martiqaad iyo karaamayn wuxuu yidhi kollayba qadaraa fulaayo qadarkana lagama hortagi kare waxaad samaydo dadka ku soo lagu leeya waxbay ku soo markay kuu yimaadaan hadday kaa hormaraan hadday kaa hormaraan oy ku soo soco waa dhabu yidhi arrintu in guur aad u socoto iyo aroos laakiin dhinacyada hadday kaa maraan gacanaad gashay ee faraska ku baxsa waa kuu diyaarinaa faraskii u diyaariyey waa saaran yahay mar alle markay yimaadeen labada dhinacyo ka marayu arkay labada dhinac marku arko ka maru kiisii jeeda ku dhuftay faraskii ku baxsado isagii qasir waa baxsado isagii inta xirxireen ay u geeyeen eshiiyey inta baaf u dhigtayoo saartay ay ku googoyday dhiiggiisana dhulka iga ilaaliya tiriyaan ila dhulka hadii dhiig ku daato waxa weya hadhow dhiiggiisa lasoo doonaa dhulkaygaa la milkina marka dis yuusan dhulka iga dhihin baafkiiy ku gogoyda baaf dahba weyn sulkana kama jarin xididadaanay jartay baa dhiigbaxay su dhiigbaxay naftu ka dhacday oo boqorada waxay iska ilaalin jireen qof inta laga jaro ayadoon dagaal lagu jirin marka halbowliyaalka si midba mar u jarayday aatag qasiir markaa ninkii camar ahayoo mulkiga looga soo teguu u tegey war bal waran ninkaas tegiyayuu yidhi markaasuu yidhi waxaan rabaa in loo aaro ninkii shadiimaha qasiir say ku dhici kartaa yidhi masabaa qof aadi kara la arkay anaa diyaarinayo adugu camarow diyaar ma tahay ninka inaan u aarno ninkii odaga ahaa diyaaraan ahay maxaan sameeyaa aniga sanka iga gooyi dhabarkana iga garac ma mutnidu san in lagaa jaro bis wey birun taqatu iska jare sanka kow iska tuur dhabarkana ul igala dhacweyne nabaru ku yeesha isagoo san go-anoo dhabar jeexjeexan u tegey zaba war waa maxay saas camara ii galay yidhi wuxuuna igu eedeeyey waagii dhaweed jadiim inaan anugu kula teliy inuu ku soo aado waana ay maqli jirtay qasir nin caqli badan inuu yahay go-aan badan talana fiican waagii dhaweed adaa kula teliy u yidhi markaas sanka iga jara marka waxaan is idhi magan ku badbaadi karta zabaa kuugu dhow soo dhawaawi tiri waa tartiib waa iriday waa iriday waa iriday mar waa yaabtay waatan tiri limri ma jadaca qasiir anf wacadee wuxuu sanka u jaray ma yara <laughs> marka ayaan markay joogtay aamintay wuxuu yidhi ciraaq waxa ii yaalluu yidhi dhaqaalo iyo maal iyo hub mulkiga cirka u qaadayo ma saas ah xoogaa saada inta saytay orodansu wuxuu ta ordoo dhuuntay oo camarka u tagu yidhi kenwarya wax lagu soo babi karo markaas wuxuu usoo dhibay waxaanu daab iyo hub iyo dhaqaalo wax aan la qaadi karin kaasuu keen waa kaasta xoolahaas iga ooli jiro ciraaq waa yaabta waxay tirar waa daacad markaasay tiraar mar labaad safaroo ganacsada noqo waa tegey su intii oo kale haddana keen ka badan say tiraar agatbiswa nabad markii saddexaaday dirtay marka inta markaas intaysan dirin uu yidhi talanku siinayaa cadow badanaad leedahay guriga madaxtooyada waa in god laga qodaa dhuun dhulka hoos marta oo haddii guriga loo dhaco aad ku baxsato say tihi goormaan qod waa kana kaalaad ku tusee say waa tusta sariirta hoosteeday ka qod markaas webiga dhankakeeda hoosteedu ka baxaa webiga dhankeeda kalu ka baxaa godkaas dhulka hoostiisu maraa waana saas haddee markaas akrida xataa saxaabada dagaalada gadaayeen sidaas godo dhulka hoostiisa ala mari jiro waktiyadii lala dagaalamayey nimanka la dhihi jiray faris iyo dhulkaas hoostiisa la wada maraya waa waxaan hadda lahayn lagu leeyahy adduunka casriga cerka maray soo ma jeedin marka waa tustay khalaas godkiiu arkay waa tay wuxuu ihi markaanan hayaa qaabkii lagu dili lahaa camar ii diyaari ciidanka ugu laba kun oo nin iyo hubki ugu casrisanaa uu jawaanna ku soo tasho labadii ninba jawaan isla gelina weyn afar ninoo ratigiiba soo saara afar nin waxa weya jawaanka marka afkiisu hoosuu ka xihanya ayagaa haya nimanku korka ugama xirna laba nin ratiga dhinacaan laba nin ratiga dhinacaan bis laba kunoo nin ninka camarkii laftirkiisan ciidanka meesha u dambeeyuu ka dhigay wuxuu yidhi anaa kutusaa godka marka ciidankaasu magaalada ku degaan oo ay birta saaraan ayadoo baxsada isku daye godka iridiisa u istaaga gudi ah, khalaas waa soo tegeen wadadii wadan ahaynu soo marsiiyey habeenkiiu dheelmadaa maalintiina ma socdo wuxuu yidhaha awrtaan ilaalinaya waryaa habeenkii maa iyaduna sirdoon badanay leeda maxaad la socotaa habeenkii kaliya waxay leedaha dhaqaalo geel dhaqaalaysan inaan keenaan raba geel dhaqaalaysan ayaru markii dambey aragto waa soo socda oo inta ka soo hormaray u yihi waa kaasa awrti waa soo wada waa soo wada waa u bishaareyu laab gurigii madaxtooyada korkiisay kortay waa fiiriday waxay aragtay awrtii oo waxa weeyaan dhulka rati raran iyo rati caadiya iskuma eka rati waxa weeyaan dhulki dhul dhulka lugtu gelaydo oo jiiq jiiq il afar ninaa saaran iyo hubkoodii iyo hubkoodii markaasay tihi ma liljamaali mashyuhaa waiidan maxaa awrta u sugnaaday socodkeedu waa kan jiitanka yahay ah, ajandalan yaxmilna am xadiidan ma dhagxaanay sidaan mase biray sidaan iyo hub ah, am sarafaanan baaridan shadiidan mase maaray sidaan amir rijaala mase raga dhex fadhiya intay gebgabyaydayba waa uu soo galayba markaasuu hal mar jo awrtii la fariisiyey kii la fariisiyey afartan waa boode ilaa iyagaa afka haya jawaankee markaasay ku bilaabeen markay magaalada ku bilaabeenay godkii gasho camar isagu maba soo gel magaalada godkii afkiisiiu unta geeyu yidhi yay kaa baxsan camarow iridii camaro fadhiya ugu tag markay aragtay fanatigay sun ku soo shubataye ay inta isku shubtaye tiri biyadi laa biyadika yaa camr anaa isdila mada isdila camal kow halkii ku dhimatay mhm. bahalay mogtahay marka qiso dheer waayo waaya xawaashida kitaabkan qaaraa dhiga mhm. laakiin maraajo kutubta tarajimado dhamaa dhiga waayahay waqisatu qisadiisu mashhuuratu waa mid la caanbixiyey maca zabaa'i lamaxtaala markuu xeeladaystay calaa qatliha la dilideeda wثaliثu nuuca sadexeeya nuuca saddexeeya waa maada toddobaad oo nakirada mawsuufadaa ah a marna litaxqiiri u sugnaatay marna litacdiimi marna litanwiici waa midii tanwiic ahayd marka nuuca saddexaad waa maadi oo sifada aheed oo tanwiic ah midka saddexeeya naxwu qowlihim waa hadalka yidhaahdaanoo kale carabtu darabtu waan garaacay darban garaacid ma garaacid un garacyaalka ka mid ah ay nawcan nuuc min adarbi garaacidda ka mid ah min ayi nawcin nuuc kastuu kaana ahaadaba nuucu raba ha ahaado wa qiila waxaa la yidhi ina ma ma fii haadihi lmawaadici meelahan xalay ku sugantahay aalaata saddexdaa maadan laleeyahay mar waa litaxqiir marna waa litacdiim marna waa litanwiic oo aan ku magacownay nakiratun mawsuufatun bihaa nakira qablaha oo isimka ah xarfun qaara waxay dhaha maya waa xaraf xarfun waa xaraf laa mawdica wax mawdica lahaa maadaas uma sugnaan xarafkoo zaa'idun zaa'id ah xarafkoo munabihun baraarujina calaa wasfin sifo wasfigoo laa'iqin u cunan ma bilmaxalli meesha wasfi meesha u cunanma uu baraarujinaho tusa ah, waa xaraf ee asagu sifo maaha laakiin sifu tusa xarafkan sifo meesha u laa'iquu tusa wuxuu yidhi shiiku wahuwa wahuwa qiilkaasu qiila soo lama dhihin wahuwa qiilkaasu owla isaga xaqnimo badan in la yidhaha maadaas waa sifo waxaa ka fiican in la waa xaraf sifada isaga tusa saasaa fiicanu leey wa huwa qiilkaasu owla asagaa fiicnaan badan maxaa yeelay liأna ziyaadatahaa maada ziyaadadeeda ciwadan mucawadatan xaalay tahay mid laga soo ciwad qaatay can maxduufin mid la xadfay haabitatun waa mid ku sugan fii kalaamihim kalaamkooda waa ku badan yahay kalaamka maada oo lafdi maxduufa ka ciwad ah qaalahu sidaas waxaa yidhi ibnu maalikin fii sharxi tahsiilu ku yihi wax yar ku darayna insha allah waa darbu nuuci ismiyadii waa noo dhammaatay waa iska fiyan ismiyada adayga dhan waa ismiyada waxaa kale waa iska basiid waa waxaa taqaaneen wax dhiba kuma jiro fiiri wa darbu thaani ya matniga wa xarfiyatun macnaha wa xarfiyatun kay ku cadfan tahay ismiyatun ay ku cadfan tahay maadi waa labo ismiyatun wa xarfiyatun wawjuhuhaa xarfiyada awjuhdeeduna khamsatun shan weeye naafiyatun mid waxanfinayda fatacmalu waa camal fale filjumali jumlooyinka alismiyat ismka loo nisbeeyey fii luqati اxijaaziyiinay ku camal faleen tahamiyiinta iyo najdiyiintuna waa la qabaaneen naxwu maa haadaakanu ma ahanin basharan eh? fatacmalu way camal falaydaa fi ljumali jumlooyinka jumlooyinka alsmiyati ismka loo nisbeeyey camala laysa layse camalkeedii oo ahaa tarfacu lisma wa tansib اkhabara fii luqati اlxijaaziyiinay ku camal faleen naxwu maa haada kan ma ahanin basharan haadaada isimkiiyo maxalku ka rafcisan yahay basharanna waa khabarkii iyo wa masderiyatun midda labaadna waa masderiya masderiyadaasoo kayru darfiyatin aan darfiye ahayn naxwu bimaa nasuu ka tegidda ay ka tageen sababteed yowmaalxisaabi maalinta xisaabta ay binisyaanihim bisababi nisyaanihim ka tegiddooda ay ka tageen sababteed iyaahu yowmulxisaabka iyo wa masderiyatun darfiya masderiya darfiya naxwu maa dumtu intaan daa'im ahay xayan mid nool ay muddata dawaami muddadan daa'im ahay xayan sharax wa darbu haani nuuca labeeya xarfiyatu weeye wa awjuha wejejiyaalkeedu khamsatun shan weeye alwalu kan ugu horeeya naafiyatu naafiye weeye fatacmalu waa camal fale fii dukhuuliha gelideedo cala aljumali lismiyati ay gasho camala layse layse camalkeeda camal fale fatarfacu ismu isimkay gode wa tansibu khabra khabarkan waa nasbine fii luqati اlxijaaziyiin iyo tahaamiyiinta iyo najdiyiinta saddexday ku camal fashaa naxwu qowlihi tacaalى maa haadaakanu ma ahanin basharan bashar maa huna dumarkii ma ahanin ummahaatihim iiri huna waa isimkii macalkuu ka rafcisan yahi ummahaatina waa qadarkii jacman sani way kasrada calaamatu nasba hadday laakiin jumlo ficliyaa gasho ma camal fasho wamaa tunfiquuna ila btigaa wajilah iiri wamaa tunfiquuna wamaa tunfiquuna u bixi maydaan xoolaha ila btiqaa wajilaahi ilahi wejigiisa dalbid aad dalbaydaan u baxinayda ma camal falayda hadday ficil gasho wtani mid kalabeeyaa masderiyatu wey masderiyadaasoo kayru darfiyatin aan darfiya ahayn wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala bimaa nasuu bisababi nisyaanihim tagiday ka tageen sababteed maahan halmaan maahan halmaan maahan waa tarki nasiya waa ka tegey wey macnaheedu nasiya waa halmaamay labada macnay ku timaadaan hadde qofka wax uu halmaamay looma cadaabo ee haddaad aragto iyadoo cadaab loogu goodinayo waxbuu nisyaanku waa tarki ah. waa tarki mar haddaad aragto cadaaba loogu goodina waxbuu halmaamayna waa lagu leeyay nas nisyaanka marka tarkiya waxbuu ka tegey wey bimaa nasuu yowma alxisaabi fatusbaku waa la dhalaaliyaa maca sirati asiladeeda la jirkeeda bimasderina la dhalaaliyaa ay binisyaanihim ka tegidooda iyaahu ay yowma alxisaab ay ka tageen wasaalisu xarafka saddexeeya masderiyatun darfiya waa masderiye darfiya zamaniyatun waqti loo nisbeeyey wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaalى maa dumtu xayan weeye fatanuubu waxay naa'ib ka noqotaa can اlmuddati wa tu'awalu waxaa lagu awilaa bimasderin ey muddata dawaami xayan walaa taqacu ma dhacdo darfiyatan xaal ay tahay darfiyadaasoo kayra masderiyatan aan masderiye ahayn ayadoo darfiyahun masderiyahan ma jirto fa amaa qowluhu tacaalى kulamaa mar kastoo adaa hilaacu u iftiimiyo lahum ayaga masho way soconayaan fiihi filidaacati ay ku soconayaan kulamaa mar kasta oo adaa uu u iftiimiyo barqigii lahum ayaga masho waa ku soconayaan fiihi filidaaa hadda fiiri kulamaa kulamaa kuladu darafnimay ku nasbisanta maadu waa masderiye zamana maxduufa كل زمان idaacati wey kula zamani zamaanidaas haddana muxuu ku soo yidhi walaa taqacu darfiyatan ma dhacdo kayra masderiyatin aan masderiye ahayn marka ayadoon masderiye ahayn ma dhacdo darfiya hadda haddaan idhaahno kula zamani idaacatin la dhihi maa darfiyo maxaa yeelay daraf lama yidhaahda haddana waa jaran kulamaa mar kastoo adaa allahu u iftiimiyo mashaw fi waa ku soconaya fazamaanu lmuqadaru zamanka lasoo qadara hunaa halkan majruuru waa mid la jara kula waqtin weeye macnaha kula zamaani wاlmajruuru kan la jarayna laa yusamaa laguma magacaabo darfan اstilaaxan min jihati ااstilaax wallah subxaana wa tacala aclam wslى اllah وslm وbaarak calى nabiyina mxamed